alxamdu lilaah rab اlcaalamiin wsala allahu calaa muxamed wcalaa ali muxamed wasalama tasliima kasiira waxaynu joognay qaybtii ku saabsanayd aliijaaz walitnaab walmusaawa waxaynu soo aragnay qaybaha iijaasku u qaybsamaan oo iijaazu xadfin iyo iijaasu qisar labada nooc waa soo aragnay iijaazu xadfin waxa uu ku saabsanaa in wax ka mida ah hadalka la xadfo waxaa la xadfayaa ha ahaado bacda kelima ama kelima ama jumla ama ka badan mashaayikhdu waxay yidhahdeen raximana allahu wa iyaahum waxaa la xadfayaa wuxuu noqon karaa ama kelmad ama jumlo ama wax ka badan waxayse ka tageen bacda kelima inuu noqon karaa kelmad marka la yidhi kelmaddu waxay noqon kartaa isim waxay noqon kartaa ficil waxay noqon kartaa xaraf laakiin waxaa jira wax layahay bacdu kelima oo xurufulmacaanigii aan ahayne xurufulmabaanigiiba ah ama waxay noqon kartaa xuruufu almacaani laftiis xurufulmabaaniga iyadoo wax laga xadfaayo waa tusaalaynay lam aku marka la yidhaahdo walam aku iyo walam yaku yakun baa asalku ahaa ama akun nuunkii oo xaraf mabaanida kelmaddu ku dhisnayd ee xuruuftay ka koobnayd ka mida ayaa la xadfay oo la jaray marka waa bacdu kelima waxaa la xadfi karaa kelmad kelmaddaasi waxay noqon kartaa isim waxayna noqon kartaa ficil waxayna noqon kartaa xaraf xaraf iyadoo la xadfay oo kelmad ah waxaa ka mida laada faqultu yamiinu llaahi abraxu qaacida xagga qur'aanka haddii laga tusaaleeyo tallaahi tafta'u tadkuru yuusufa xataa takuuna xaradan tallaahi waa qasamkii tafta'u waa ficil nafyi laasima oo nafyi baa loo isticmaalaa tallahi taftau ay laa taftau tadkuru yuusufa macnuhu dhacaya xataa takuuna xaradan shuruudihiina waa dhammaystiran tahay xarafka la xadfay ee wax nafyinaya waa laa waxa laga xadfay waa mudaaric ka hor waxa la xadfay dhaar dabadeed shuruudihiina saasay u dhan yihin jumlo iyadoo la xadfay waxaa ka mid ah wa in yukadibuuka faqad kudibat rusulun min qablik wa in yukadibuuka shardigaas daahirka waxaad moodaa jawaabu shardigii inay tahay faqad kudibat rusulun min qablik laakiin waa tacliil iyo sabab loo sababaynaayo jawaabu shardigiie jawaabu shardiga laftiisii maaha jawaabu shardigii wuxuu noqonayaa fata'assa wasbir isku sabirsii oo naftaada ugu tacsiyadee oo sabir waa lagula qabay dhibta ku saabsan beeninta jumlo wax ka badan baa dhacda in la xadfo weliba qasaskay aad ugu badan tahay dabeedna wuxuu keenay aayadahan ku saabsan qisatu yuusuf aqsaamu litnaab qaybaha itnaabku u qaybsamaan alitnaabu yakuunu biumuurin kasiira itnaabku oo hadalka in lagu dheeraada ah lifaa'ida loogu dheeraado wuxuu u qaybsamaa qaybo oo yakuunu biumuurin wuxuu ku xasilaayo ku dhacaa umuuro kasiiratin fara badan istilaaxaad iyo magacyo gaara ayaa loo kala isticmaalo loo istilaaxay waxaa ka mid a ah anwaacda itnaabka ama aqsaamta itnaabku leeyahay minhaa dikru lkhaasi bacda alcaam in khaas la sheegaa ka mida caam dabadii oo macno guud markii la soo sheegay dabadeed macno gaarana lasii sheegoo lasii xuso wax ka mida caamkii ayaa haddana gaar loo xusayaa oo lagu cadfayaa lagu larhaya naxu ijtahiduu fii duruusikum wallugati alcarabiya ijtahiduu ku dadaala fii duruusikum duruustiina ku dadaala wallugati alcarabiya luqada carbeedna ku dadaala luqada carbeed duruustii ma ka mid tahay duruustiinnii mise kama mid aha waa ka mid wa tacmiimun uma takhsiisun waa hadalka oo la caam yeelaayo oo macno guud la tilmaamaayo haddana si gaara wax caamkii ka mid ah xuska lagu gaar yeelaayo waxaa loogu gaaryeelayaa yeelayaa wa faa'iidatuhu tanbiihu calaa fadli alkhaasi faa'iidada ku jirta in caam iyadoo la soo sheego macno guud la sheegay caamkii wax ka mida macnahaa guud ka mid oo soo gudagelaya si gaara in loo xusoo loo sii sheego lagu ladhaa faa'iidadiisu waa baraarujin la baraarujinaayo calaa fadli alkhaasi khaaska fadligiisa ayaa la baraarujinaya kaannahu lirifcatihi jinsun aakharu mugaayirun limaa qablah kaannahu lirifcatihi waxaad mooddaa korraynta uu korreeyo daraaddii jinsun aakharu inuu yahay jinsi kale iyo nooc kale oo mugaayirun limaa qablahu ka duwan kii ka horreeyey kaannahu aanu ka mid ahayn haddii lagu yidhaahdo quraysh jeclow oo weliba bani haashim sii jeclow macnuhu muxuu dhacayaa mudnaanshaha banu haashim ka leeyahay qurayshta kale baa si gaaro loo xusay quraysh marka la yidhaha banu haashim waa ka mid waa qayb ka mida banu haashim qayb quraysh ka mida weeye maadaama qayb ka mida ay yihiin si gaara marka loo sii xusay waxaa la tilmaamayaa iyaga waxaad ku gaar yeeshaa yacni masiida xubbin ziyaadata xubbin jacayl dheeraada ku gaar yeel kaannahu jinsi kale oo quraysh aan ahayn inay yihiin oo kalaa laga soo qaaday lirifcatihim korraynta korreeyaan daraaddeed marka takhsiiskaa waxaa ku jira tanbiih calaa fadli alkhaas tanazalu almalaa'ikatu waaruuxu fiiha habeenka leylatulqadriga gudihiisa waxaa soo degdegaysa malaa'igta waaruuxu ruuxoo jibriil ahina waa soo degayaan ruux miyaanu ahayn alaysa min almalaa'ika miyaanu malaa'igta ka mid ahayn bala haa waa ka mid malaa'igta haddaa haddii la soo sheegay malaa'igtu inay soo degdegayso maxaa haddana loo sheegay malakul jibriil ah inuu soo degaayo waxaa loo sii sheegay lifadli fadliga gaarka uu leeyahay daraaddeed ou malaa'igta kale ka mudan yahay baa si gaara ah loo xusay xaafiduu cala alsalawaati waasalaati alwustaa ilaaliya salaadaha shanta ah salaadaha faralkaa ilaaliya waasalaati alwustaa salaatulwustahana ilaaliya salaat salaatulwustaa waa tii waa casarka aqwaal badan baa ku jirta culamada qaarkood ba bay ku sheegeen qaar yidhaha waa duhurka qaar yidhaha waa maqhribka qaar yidhaha waa casarka qaar yidhaha waa subaxa qaar yidhaha waa salaadahoo dhan fii aqwaal cadiida maxaa ku doorateen inay salaada casar tahay imaamu shaafici maba qabo inay salaada casar tahay beledkana waxaa looga abtirsadaa madhabta shaafici bima khaalaftum limaam ha hadduu nebigu fasiray miyuu imaamku khilaafi lahaa iska hubsaniyo ya ma waxay kula tahay iyadoo nebigu fasiray oo adiguba aad garanayso ayaa imaamku garan waayaya ama markaa waxa weeyaan uu khilaafayaa imaamku waa basharo waa khaldami karaa waaya sida raajixi waa sidaa loo sheegay salaadda casar weeye salaatulwustuq xadiiska nabiga sala allahu alayh wasalam saxiixaynka ku soo arooraana sheegaya shaqaluuna can asalaati alwustaa salaati alcasri mala'a allaahu ajwaafahum aw qubuurahum naaraa waxay naga mashquuliyeen salaadii fadliga badnayd ama salaadaha ugu dhexdhexaysay bay naga mashquuliyeene salaaddii casar bay naga mashquuliyeen waa cadfu bayaan shaqaluuna can salaati alwustaa salaati alcasri ama waa bedel marka waxaa lagu xambaarayaa xadiiskaasi imaamu shaafici inaanu soo gaadhin ama markuu sidaa fatwoonaayey inuu ilowsanaa o aanu xasuusnayn hadduu soo gaadhay a'immaduna wakhtiyada qaarkood axaadiista qaar waxay u khilaafaan liacdaar minhaa cadamu lbuluuq waxaa ka mida inaanu soo gaadhin waxaa ka mida inaan sixadiisu u caddaan xadiisku waaba soo gaadhay axaadiista qaarkoode sixadoodaan u caddaan oo wuxuu mooday inaanu sugnayn ama daciif yahay waxaa ka mida inuu mooday xadiis kale ama deliil kaleoo ka xoog badan inuu caariday oo uu noqonayo isagu marjuux kalena raajix alimaam ibnu taymiya ayaa wuxuu kaga warramaa acdaarta a'immadu u khilaafeen axaadiista qaarkood kitaabkiisa la yidhaahdo rafcu almalaami can ila'immati alaclaam waana kitaab qayima oo mufiida aan u soo noqonno mawduuca xaafiduu cala alsalawaati waasalaati alwustaa salaati alwustaa waa qayb ka mida ah ama waa mid ka mida ah salaadaha faralka shantaa marka waa tacmiimun uma takhsiisun bicibaara ukhra waa takhsiisun bacda tacmiim waa khaas yeelis la khaas yeelay oo si khaasoo gaara loo xusay wax caamkii ka mida marka caamka la soo sheegay dabadii idan afdalu salawaat waa salaatu alcasri shanta salaadood waxaa ugu fadli badan salaada casar baa ugu fadli badan axaadiis sii caddaynaysaana waa jirtaa waayahay wa minha dikru alcaami bacda alkhaas waxaa kaloo ka mida caam in la sheego khaas dabadii waxay ku kala duwan yihin tii horeyo tan ta hore caamkaa la hormarinayey khaaskaana la dembaysiinayey wa haada bilcags tanna waa lidkeeda weeyo khaaskaa la horsheegayaa oo macno gaara markii la sheego dabadeed oo caamka ka mid a ayaa macno guudna la raacinayaa oo lagu cadfaayo oo lagu ladhayo ka qowlihi tacaalaa رb اغfir lii wlwaalidaya wlman dakla bytya muؤmina wllmuؤminiina wاlmuؤminaat rabi ayaa rabbi rabbigayow اغfir lii ii dembi dhaaf aniga nebi nuux baa ku ducaysanaya waliwaalidaya labadayda waalidna u dembi dhaaf waliman dakhala baytiya mu'minan kii gurigayga galayna u dembi dhaaf mu'minan xaaluu muumin yahay gurigayga galay kaana u dembi dhaaf walilmu'miniina waalmu'minaat cidda iimaan kale ee iimaan ku sifaysanna rag iyo dumarba dhammaantood u dembi dhaaf wa tacmiimun bacda takhsiis waa lafdiga oo la caam yeelaayo markii la khaas yeelay dabadeed oo cid caamkii ka mida si gaara loo xusay baa waxa lagu cadfay caam baa laga dembaysay oo lagu cadfay waayo nebi nuux wuxuu ka mid yahay mu'miniinta labada waalida nuuxna waxay ka mid yihiin mu'miniinta cidda guriga nuux soo gelaysa iyadoo muuminina waxay ka mid yihiin mu'miniinta cumuumkaasay soo gudagelayaan marka intuba waa khaas khaas baa la hormariyey caamkiina waa lagu cadfo waa laga dambaysiiyey inta tii hore laga yidhi oo kalaa laga odhanayaa faa'iidada ku sugani waxay tahay yacni waa si gaara ayaa loo xusayaa oo loo tilmaamaya ka annahu ducada laba goor uu ku jiro laleeyahay mu'miniin oo dhanna u dembi dhaaf ee mu'miniinta dhaafka ilaahay looga baryayana waxaa ka mida ah inta hore la sheegay intanna gaar ugu dhaaf kaanahu laba goor iyaga loo duceeyey oo marna ducada caamkay ku jiraan marna ducada khaaskaabay ku jiraan haddii la yidhaahdo ragow kaca oo hebelow sii kac muxuu macnuu noqonaya hebel raggii miyaa laga saaro oo la xaqiray maxaa u fahmi lahaydeen af somalia hadi saa la yidhahdo ragow kaca oo hebelow kaca ama hebelow sii kac maxaa u qaadan lahaayeen taxqiir in la xaqiray miya maya si gaaraa isaga markaa loo xusay taxqiir loogama jeedo bimacnaa waxa weeye mudnaansho gaara ayaa isaga la siiyey waayahay wa minha aliidaaxu bacda alibhaam waxaa ka mida anwaacda itnaabka caddayn la bayaamiyo la caddeeyo markii la duuduubay dabadeed markii hore waa la qariyo xoogaa waa la ijmaaliyey ama waa la ibhaamiyo waa la qariyey markii dambena waa la fasiray naxu amadakum bima taclamuun ilaahay wuxuu idinku nicmeeyey oo idiin fidiyey bima taclamuun waxaa garanaysaan waxaa garanaysaan oo nicmooyina ayuu ilaahay idinku nicmeeyey lama fasirin markaasoo lama caddayn waxaa la garanayo nicmooyinka hadalka ka dambeeyaa lagu sii caddeeyey amadakum biancaamin wa baniin wuxuu idinku nicmeeyey oo idiin fidiyey biancaamin nicmoolay xoolo adhi iyo geel iyo lo wa baniina iyo inamo bimaa taclamuun u horraysay aayaddaa hore waa la ijmaaliyey ama waa la duuduubay markii dambena waa la fasiro waa la caddeeyey taa waxaa la yidhaahdaa iidaaxun bacda ibhaam waa caddayn la caddeeyo markii la duuduuboo la qariyey dabadeed ayaa la fasiro la caddeeyey waxaa la mida noocaas ashyaada marka la sheegaayo waqtiyada qaarkood baa waxaa la sameeyaa waxa la ijmaalun uma tafsiilun shay baa la duuduubaya la ijmaalinaya marka dambena waa la tafsiilinayaa waxay shabahaysaa noocan oo kale waxaana la yaqaanaa marka nafta lagu soo tuuro shay markaa la ibhaamiyey oo xoogaa la qariyey oo aan la fasirin macnaha looga jeedo la duuduubay ama la maldahay naftii waxay jeclaysanaysaa bal waxa ay maqashay macnaheeda inay garato haddii kadib loo fasiro loo caddeeyo waxay yihiin si fiican bay waxa u qabanaysaa si fiican baynay u fahmaysaa waayahay wa minha tawshiic noocyada itnaabka waxaa ka mid a nooc la yidhaahdo tawshiic la yidhaahdo waa istilaax wa huwa tawshiicu an yu'taa fii aakhiri alkalaami bimuhanan mufassarin biinayn waa in la keeno hadalka aakhirkiisa musanna ayaa la keenaya musannuhu waa maxay waa shay laba ah laba duuduuban baa la sheegaya cadadnimoba ha lagu sheego ama lafdi mubhama ha lagu sheego labadaasoo mufasarin lagu fasiray bisnayni labaa lagu fasiray caddaynaya markii hore musanaa la sheegay labadii waxay kale yihiin baa markii dambena la carabaabay ka qawlih waa sida shaacirku hadalku yidhi umsii wa usbixu min tadkaarikum wasiban yarsii liya almushfiqaani alahlu waalwaladu umsii waxaan galabaysanayaa wa usbixu aan waa beriisanayaa min tadkaarikum xasuusadkaan idin xasuusanaya daraaddeed wasiban xaalaan daallanahay yarsii liya almushfiqaani waxaa ii baroor diiqaya ama iga naxaya labada ii naxaye ee aniga ii baqaya alahlu waalwaladu almushfiqaan waa musanna waa laba labadii waxaa lagu sheegay cibaaro mujmal ah labada cid ka naxa ayaa aniga ii baroor diiqaya buui labadii mufasiro wuxuu ihi alahlu waalwaladu humaa labadaasi alahlu waalwaladu amaba ka bedelo yarsii liya alahlu waalwaladu waxaa ii baroor diiqayaa labada cid markaa u tudhe ee ka naxaya ee u baqaya alahlu ehelkiyo waalwaladu ubadka yacnii xaaskiiyo ubadka ayaa i baroor diiqaya marka almushfiqaan intuu sheegoo laba tilmaamay oo musanno tilmaamay ayuu labadu uga jeedana fasiroo caddeeyoo ahlu walwaladu buu ku caddeeyey tawshiic baa noocaa la yidhaahdaa an yu'taa fii aakhiri alkalaami bimusannan mufasarin bisnayni laba fasiran baa lagu fasiray oo lagu caddeeyey tusaale kale waxaa la yidhi alcilmu cilmaani cilmu alabdaani wa cilmu aladyaan cilmigu waa laba cilmi waa cilmiga jidharhka yacni dhakhtarnimada iyo cilmiga diinta marka cilmaani waa musanan labadii la sheegay waxaa lagu fasiray cilmu alabdaan iyo cilmu aladyaan waxaa la odhanayaa waa itnaab noociisuna wuxuu sii noqonayaa tawshiic nooca la yidhahdo tawshiica balaaqadana sidan baa lagu fasiraa luqada caamkaa tawshiic waxaa layahaa dukhuulu shayin fii shay laakiin macnihii luqawiga iska caamka hadda loogama jeedee isqilaax balaaqiyiintu isticmaalaan baa loo jeedaa macnaheeduna waa sida ay mashaayikhdu inoogu fasireen yahramu bnu aadam wayashibu minhu itnaan alxirsu cala almaal waalxirsu cala alcumri wa fii lafdin alxirsu cala almaal walamal xadiis waxaa ku soo aroortay in nebigu yihi sala allahu alayh wasalam bini aadamku waa gaboobayaa labaana ku dhallin yaraanaya isagoo gaboobay aan dhallinyarannimadii iyagu ka suulay labadaasi waa maxay waa inuu xoolaha ku dadaalayo oo ku maman yahay iyo inuu yididiilo leeyahay ama cumriga ku dadaalayo wuxuu hawaysanayaa xoolo badan inuu helo iyo cimri dheer inuu helo labadaasi nafsadiisa waxay ku yihiin qaar ku dhallin yar oo iyagu aan gaboobayn oo yididiilo iyo dadaal u kordha mooye oo waxaa ku sii daran yahay mooyaane wax ka dhacayaa ma jiraan laakiin ashyaadii kale waa ka taabgaabinaya wayashibu minhu inaani inta la yidhi oo laba la sheegay baa waxaa lagu fasiray alxirsu cala almaal waalamal ama alxirsu cala almaal walxirsu cala alcumri wa minha atakriir waxaa ka mida qaybaha idnaabka celcelin hadalka la soo celceliyo oo la soo labagoorceliyo in la sameeyo waa itnaab laakiin takriir bay ku dhacday liqaradin ujeeddo daraaddeed loo soo celiyo ka tuuli lfasli waa sida hadalka fasligiisu inuu dheeraaday markaasaa la soo celinaya fii qawlih tusaaluhu wuxuu yahay sida hadalkii uu shaacirku yidhi wa ina imra'an daamat mawaasiiqu cahdihi calaa misli haada la kariimu wa ina imra'an daamat mawaasiiqu cahdihi shakhsi ay daa'imtay wakhtigiisa ballamihiisu ay daa'imeen calaa misli haada arrinkaasoo kale ay ku daa'imeen oo sidaa wanaagga u samaynaya mar walba innahu la kariimu waa mid sharaf le weeye oo karam u saaxiiba gob ahoo gobonnimo leh mawdicu shaahid wuxuu u jeedaa wa inna mra'an innadu waxay u baahan tahay isim iyo khabar isim iyo khabar bay u baahan tahay isimkeedu waa kaasoo waa mansuub imra'an khabarkii wuxuu noqonayaa lakariimu ayuu noqonayaa haddaba fasligii baa dheeraado yacnii sifa ayaa lagu sifeeyoo sifadii baa tacalluqaad yeelatayoo hadal dheer baa soo kala dhex maray innada iyo khabarkeedii marka fasligaa dheeri soo kala dhex maray ayaa waxaa loo baahday mar labaad in la soo celiyo mar labaad in la soo celiyo lituuli lfasli ayaa loo baahday waa usluub luqatulcarab lagu yaqaano in sidaasoo kale marka fasligu u dheeraado hadalkii hore in la soo cesho markaasaa waxaa la soo ceshay innahu innahdu waa tii horaa markaa la soo celiyey iyadoo weli khabarkeedii aan la siinin marka xoogaa dee waxbaa ku jira haddii la yidhahdo wa ina imra'an daamad mawaasiiqu cahdihi calaa misli haada la kariimu waxaa ka balaaqo badan in innahuda la soo cesho waayo fasligu markuu dheerado kaannahu inta hore in la ilaawayo si aan taasi u dhicin baa innahu la soo ceshay taasoo kale waxay noqonaysaa waa takriirun liqarad ujeeddaa loo soo celinaya waxay mashaayikhdu ku qaydeen raximahum ullah takriirkan inuu qarad ku dhacay waayo haddii aan liqarad loo soo celin lahayn muxuu noqon lahaa waa ka baaqan lahaa marka baabkanoo wuxuu noqon lahaa mutacayin haddaanu ahayn tatwiil buu noqon lahaa hadduu mutacayin yahayna xashwi buu noqon lahaa marka ligayri qarad hadduu yahay tatwiil ama xashwi buu noqon lahaa idan si uu marka u noqdo itnaab waa in la yidhaahdaa qarad daraaddi iyo ujeeddo daraaddeed baa loo soo ceshiy qur-aanka waa ku sugan tahay noocan takriirka ah ee ujeeddada loo soo celinayo sida lituuli lfasli allah wuxuu yidhi uma ina rabbaka liladiina camiluu suu'a bijahaalatin uma taabuu min bacdi dalika waaslaxuu ina rabbaka min bacdiha lagafuurun raxiim uma ina rabbaka fii aakhiri suurati naxli innadu isim iyo khabar ayay qaadataa marka duul fasli baa ku sugan uma ina rabbaka liladiina camiluu suu'a bijahaalatin uma taabuu min bacdi dalika wa aslaxuu ina rabbaka min bacdiha lagafuurun raxiim ina rabbaka mar labaad la soo ceshay waa itnaab waana nooca takriirka la yidhaahdo wey lituuli fasli baana loo soo ceshay waxaa ka mida takriirka waxa kale loo sameeyo ziyaadatu targhiibna waa loo sameeyaa takriirkii baa waxaa loo sameeyaa aqraad kala duwan mar waxaa loo samaynayaa lituuli lfasli mar waxaa loo samaynayaa targhiibka in markaa la siyaadinayo mar waxaa loo samaynayaa tawkiid la adkaynayo wa ka siyaadati targhiibi fi lcafwi waxaa kaloo loo sameeyaa jeclaysiin dheeraada in la jeclaysiinayo cafinta markaa wax la cafiyo fii qawlihi tacaala ina min aswaajikum wa wlaadikum caduwan lakum faxdaruuhum dumarkaa qabtaan waxaa ka mid ahaaday iyo ubadkiinna waxaa ka mid ahaaday qaar col idinla ah bimacnaa wixii idiin dan ahaa maadaamay iska kiin hortaagayaan diin ahaan yacani col baa idin leeyihin faxdaruuhum ka digtoonaada bacdulmuslimiin ayaa waxay dooneen inay hijroodaan iyagoo hijradii kari karaya markaasaa dumarkoodii iyo carruurtoodii hijradii iska hortaageen oo yidhaaheen yaa nagaga tegaysaan tiibaa waxaa laga tilmaamayaa sidii danta u ahayd inaan iyagu u tilmaamayn dantoodana ayna wadin waadan baa markii dambe ay eh, soo hijroodeen bay waxay arkeen dadkii waagaa hore soo hijrooday siday diintii u barteen ee aqoon ugu yeesheen markaasay isku cilkaambiyeen markaasay kuba sigteen inay ciqaabaan xaasaskoodii iyo ubadkoodii inay waagaa hijrada iska hortaageen daraaddeed markaasuu ilaahay wuxuu yidhi wa in tacfuu wa tasbaxuu wa takfiruu fa ina allaha ghafuurun raxiim haddaa cafidaan oo ka jeesataan oo u dhaaftaan ilaahay waa dembi dhaaf badan yahay waana naxariis badan yahay yani waa idiin dhaafaya haddaa cafidaan ilahay waa idin cafinayaa marka takriirkani waxaa loo keenay ziyaadatu tarkiib fi lcafwi innadu marka hore khabarkeedii iyo khabarkeedii iyo isimkeediiba waa qaadatay laakiin haddana mar kale ayaa la soo ceshay hadalkan oo ilaahay uu uhi wain tacfuu wa tasfaxuu wa takfiruu fa allaha ghafuurun raxiim cafwiga iyo safxiga iyo khifraankuna waa isku dhow yihiin kaannahu takriirun bilmacna ay tahay waayo in la cafiyo iyo in laga jeesto iyo in loo dhaafo oo loo xilqariyo macnihii waa isu tegayaan kaannahu takriirun bilmacna waxaa ka mid ah hadalka waxa loo soo celiyo tawkiid la adkaynayo mislu qowlihi tacaalaa fa inna maca alcusri yusraa inna maca alcusri yusraa jumladaa laba goor waxaa loo soo celiyey tawkiid la adkaynayaa loo soo ceshiy waxaa kaloo ka mida ah waxyaalaha loo soo celiyo digista loo digaayo in la adkaynayo wa ka ta'kiidi alindaar waxaa ka mida ah akhraadda loo soo celiyo in digista loo digaayo la adkaynayo fii qowlihi tacaala kallaa sawfa taclamuun umma kallaa sawfa taclamuun wakhti dambe idin ogaan doontaan waa hanjabaad iyo digis umma kallaa sawfa taclamuun waxaa looga jeedaa indaarkii in la xoojinayo la adkaynayaa looga jeedaa kullu dalika waa takriir wa minha alictiraad waxaa ka mida noocyada itnaabka hadalkii in wax muctarid ah oo kala dhex galay wixii isku xidhnaa ay jiraan oo waxbaa la kala dhex gelinayaa ajnabi ka ah jumladii isku xidhnayd baa wax la kala dhex gelinaya ama laba jumlo isku xidhan baa wax la kala dhex gelinaya ama jumla waaxida oo isku xidhan ayaa wax la kala dhex dhigaya wa huwa tawasutu lafdin bayna ajzaa'i jumlatin aw bayna jumlatayni murtabitatayni waa lafdi inuu kala dhex galo bayna ajzaa'i jumla jumlo qaybaheed ayaa wax kala dhex gelayaan oo kala dhex fadhiisanayaan aw bayna jumlatayni murtabitatayni ama laba jumloo isku xidhan ayaa wax kala dhex fadhiisanayaan macnan xagga macnaha iskaga xidhan macnan xagga macnaha iskaga xidhan liqaradin ujeeddo daraaddeed baynay u kala dhex fadhiisanayaan oo liduuni qarad ma aha ee ujeeddaa ku jirto faa'iida ku sugan waxaa la kala dhex gelinaaya muctaridka ah ictiraadku aha biduuni faa'ida inuu ku imanayo wuxuu ku imanayaa bifaa'ida naxu ina athamaaniina wa bulligtaha qad axwajat samcii ilaa tarjumaan shaacirkii wuxuu ihi la odhan jiray cawf ibnu muxallim ina athamaaniina siddeetanka da'da siddeetanaad inaan siddeetan jir ahayn wa bulligtaha ha lagu gaadhsiiyo da'daasi bimacnaa ilaahay baan kaaga baryayaa inuu ilaahay da'daa ku gaadhsiiyo siddeetan jirka ah waa siddeetan sano jirto qad axwajat waxay u baahisay samcii maqalkayga ilaa tarjumaan turjubaan bay u baahisay da'da siddeetanaad ilaahay ha ku gaadhsiiye maqalkaygii waxay u baahisay in markaa lay tarjubo hadalka oo leh wuxuu ku leeyahay sidaa iyo sidaa iyo sidaasuu ku leeyahay hadalkaa lay dhaadheeraynayaayo hadal kastoo laygu yidhaahdo maqli maayo marka in sare laygu qaado hadalkii lay maqashiiyaan u baahday kaannahu turjubaanaan u baahnay ile dadka hadalka ma wada dhaadheeraynayaan waxaa laga yaaba mid inuu si caadiya ah isagala hadlo marka mid baaba laga yaabay inuu iska hadal gaaban yahay aanu codkiisoo marka hore dheerayn marka wuxuu u baahanayaa hadalkii in loo dheereeyo inta loo dhaadheereeyo hadalkii oo sare loogu qaado la maqashiiyo tiibu wuxuu ku matelayaa turjubaanoo kale inay tahay da'daa siddeetanaad baa i gaadhsiisay oo mar kastoo ruuxu gaboobo dee maqalkiisana waxbaa u dhinmaya dhegu waa cuslaanaya da'daa siddeetan jirnimada ayaana ii sababtay buu ku leeyihi haddana wuu kuugu ducaynayaa se ma jeclid inaad gaadho inna amaaniina innada isimkeedu waa aamaaniina weeye khabarkeeduna wuxuu noqonayaa jumladan dambe qad axwajat samcii ilaa tarjumaan jumladan buu noqonayaa qad axwajat samcii wa bulliqtaha jumladaasi waxay kala dhex fadhiisatoo kala dhex gashay isimkii inna iyo khabarkeedii bay kala dhex gashay wa bayna ajzaa'i jumla baa jumlada muctaridadii fadhiisatay jumladaasi waa jumla muctarida faa'iidada ku jirtaana waxay tahay waa jumla muctaridoo faa'idada loo keenayna waa ducaa lagu ducaynayo dee maqaamkanoo kale in lagugu duceeyaana waa fiican tahay mm. taasaa loo keenaa ictiraadka dee ujeeddooyin baa loo keenaa mar ducaa loo keenaa mar madxi baa loo keenaa mar dembi iyo dhaleecayn baa loo keenaa waxaa loo keenaa habaar abujahl baa sidaa yidhi lacanahu allah abujahl wuxuu yidhi lacanahu allah kada wa kada wa kada buu yidhi mar waxaa loo keenaa madxi la ammaanayo madxi la ammaanayo ayaa loo keenaa qaala allahu caza wajalla kada wa kada caza waa jumla muctarida wajallana waa jumla muctarida waxay soo kala dhex galeen labadaa jumlaba bayna alqowli waalmaquuli qaala allaahu markaa tidhi maquululqowlkii mafcuulu qaala ahaa baa lagaa sugayaa in lagaa maqlo marka haddaad daba tidhahdo tacaala iyo subxaanahu ama caza wajalla kullu daalika waa jumal muctarida tii aad isticmaashaaba oo looga jeedo madxi iyo ammaan qaala alimaamu shaaficiyu raximah ullah alistixsaanu taladud alistixsaanu taladud taladud waa maquulu qowlkii qaala alimaamu shaaficiyuna waa ficil iyo faacil maquululqowlkuna waa mafcuulkii qaala ila qaala waa mutacaddi qaala inay mutacaddi tahay maxaad ku garanaysaa bima tacrif ha ha aayat lmaa'ida in kuntu qultuhu faqad calimta calaamat alficli lmucadda an tasilhaa gayri mastarin bihi naxwu camil wuxuu yidhi ibnu maalik calaamat lficli lmucadda an tasil haa gayri mastarin bihi naxwu camil calaamadda ficilka mucaddaha ahi haa aan mastarka u noqonaynini waa inay la xidhiidho sida camil oo kale camiilahu wuxuu ka ixtiraazayaa hadday markaa haada la xidhiidhay masder u noqonayso alqiyaamu qumtuhu qiyaamka waa istaagay haadu waxay u noqonaysaa masder oo qiyaam bay u noqonaysaa idan tacdiye faa'iidayn mayso kuu caddayn mayso in ficilkani mucaddo yahay ama mutacaddi yahay in kuntu qultuhu faqad calimtah marka qaala mafcuul bay qaadataa mafcuulkeeda waxaa maquululqowl baa la yidhahdaa waa kii qowlku ku dhacayey haddama aragtaa marka hadalkii maquul qowlka ahaa ee mafcuulka ahaa iyo qaalo iyo faacilkeedii waxaa soo kala dhex galay jumlo ducaa qaala alimaamu shaaficiyu waa ficil yo faacil raximahu allahu tacaala ilaahay ha u naxariistee tacaalaa ilaahay waa korreeyaae yaduna waa madxi ilahay la ammaanay alistixsaanu taladud wanaxwu qowlihi tacaala wayajcaluuna lilaahi albanaati subxaanahu walahum maa yashtahuun wayajcaluuna ilaahay waxay u yeelayaan oo u ictiqaadinayaan inay u sugan tahay mushrikilcarab albanaati hablo subxaanah ilaahay isagaa xumaan ka nasahan oo ka dheer walahum maa yashtahuun yagana waxa u sugnaatay ama wayajcaluuna lahum ay ku cadfan tahay naftoodii waxay u ictiqaadinayaan waxay jecel yihiin inay u sugnaadeen wayajcaluuna lilaahi albanaati subxaanah walahum maa yashtahuun wayajcaluuna lahum maa yashtahuun nafahoodana waxay u yeelayaan oo u ictiqaadinayaan oo u dooranayaan waxay jecel yihiin marka labada jumlo waa isku cadfan yihiin oo yajcaluuna labadaba ku wada camal falaysa labadaa jumle ee labadaba ay ku wada camal falayso wayajcaluuna baa waxa la kala dhex geliyey subxaanah ayaa la kala dhex geliyey waa jumla muctarida muctaridadaa waxaa loo kala dhex geliyey caddayn la caddaynaayo ilaahay inuu ka nasahan yahay ubad oo habla in loo yeelo loo ictiqaadiyo inuu hablo leeyahay rabbi inuu ka nasahan yaho shaqa aanu ku marka muctaridkaa waxaa loo keenay lifaa'ida faa'iidada loo keenana waxay tahay nafyiga ilaahay laga nafinaayo waxay u ictiqaadiyeen u sheegeen ay ku sheegeen mushrikiintu taasaa la caddaynayaa rabbi inuu ka dheeriyey waa yahay ictiraadka markay mashaayikhdu tacriifinayeen waxay ku tacriifiyeen tawasutu lafdin bayna ajzaa'i jumla marka hadalka in lagu khatimo noqon mayso in laga horraysiyana noqon mayso waa inay ilaaba ilaa dhexda dhacdaa halkaas waxa baxaya iiqaalkiibaa baxayo noocan ku xiga ah oo isagu ah khatmulkalaami bimaa yufiidu qaradan yatimu almacnaa biduunihi tawasud markii la yidhi iiqaal baa baxay oo isagu waa khatmiya tawasud ma aha kani waa kala dhex gelayaa marka farqaa u dhexeeya tawasudka iyo khatmiga ictiraadka iyo iiqaalku waa kala duwan yihiin ictiraadku waa inuu ilaaba ilaa kala dhex galaa iiqaalkuna waa inuu khatimaadda noqdaa marka tawasud markuu yidhi iiqaal baa baxay oo isagu khatmulkalaami ah ilaa akhirihi liqaradin markuu yidhina waxa baxay biduuni qarad ama biduuni faa'ida marka loo keeno oo tadwiilkii ama xashwii baa isagana baxaya tawasud alkalaam waa noqonayaa laakiin wuxuu noqonayaa biduuni faa'ida oo markaa tadwiil buu noqon karaa ama xashwi buu noqon karaa xashwiga tadwiilkuna waa dhexdhexaysan karaan waana dambayn karaan marka labadaa qayd mid waliba noocyo kalay saarays wa minha aliiqaal waxaa ka mida noocyada itnaabka ee hadalka loogu dheeraado ama loo siyaadiyo iqaal nooca la yidhahdo ku talaxtaga ah wa huwa khatmu alkalaami bima yufiidu garadan yatimu almacnaa biduunih iqaal maxaa la yidhahdaa waxaa la yidhaahdaa khatmu alkalaami hadalkii baa la dhex gelinaya oo lagu dheeraanayo oo lagu talax tegaya khatmulkalaami waa in hadalka lagu khatimo bima yufiidu garadan wax ujeeddo faa'iidaynaya ujeeddadaasoo yatimu lmacnaa biduunihi hadalku dhammaystirmayo isaga la'aantii waa dhammaystiraya laakiin waa xoogaa waa kordhinaya haddaan intaa la sheegi lahayn hadalkii taam buu noqon lahaa laakiin kamaalkiisiibaa wax u dhiman yihiin iyo xoojinta la xoojinayo lagu nuxnuxsanayo marka ziyaado waa u taraysaa kharad waa ku jiraa laakiin asalkii macnaha waa la heli lahaa ilaa asal iyo kamaal baa kala jiray aslulmacnaa waa la heli lahaa walow kamaalkii waxa ka dhinnaadaan kalmubaalaqa waa sida ku xeeldheeraanshahoo kale hadalkii lagu mubaalaqoodo aad loogu xeeldheeraado oo fii qowli khansaa gabadhii khansaa la odhan jiray hadalkeedii ku sugnaado waxay ahayd baa lee ashcaru shawaacir innisaa dumarka gabiya gabadhii ugu gabayga badnayd markii dambena way islaamtoo saxaabiyad bay noqotay nimay walaala ahaayeen ayaa jiray oo gabayo badan oo baroor diiqa ay u tirisay ninkaa waxaa la odhan jiray sakhri sakhri aad bay u ammaantay ashcaar iyo gabayo badanna waa ka tirisay oo ay ninkaa ku ammaanayso waxaa la yidhaahdaa nooca gabayga baroordiiqda ah fii luqati alcarab waxaa lagu yidhahdaa arrisaa waa gabay baroordiiq ah waxay tidhi wa ina sakhra lata'tamu alhudaatu bihi kaannahu calamun fii ra'sihi naaru wa ina sakhran ninka sakhri la yidhaahdaa lata'tamu alhudaatu bihi kuwa hanuunsan baa isaga ku dayda oo u qasda cidda waddada garanaysa isagay tilmaansataa kaannahu calamun fii ra'sihi naaru waxaad mooddaa oo u shabbahaa buur calam waa buurta buurtaasoo madaxeeda uu ku sugan yahay dab buurtii waa dheer tahay meel fog bay ka muuqanaysaa haddii habeenkii dhaladeeda dab laga shido dabkaasi intuu ka bidhaamaya sow dhul aad u fog dabkaa laga arki maayo sida buurtaa dhaladeeda dabka looga shiday meel fog laga tilmaansanayo ciddii doonaysay halkaa inay ku soo tibbato aynay ka ambanaynin ila buur dab saaran yahay tilmaansanaysaaya saasoo kale aad loo tilmaansadaa bay tihi markay tidhi wa inna sakhra la ta'tamu alhudaatu bihi hadalku waa dhammaystiran yahay tashbiih ay ku sii shabbahayso kaannahu calamun fii ra'sihi naaru hadalkiibay ku khatintay wax la'aantii hadalku dhammaystirmi lahaa oo aslulmacnaa laga qaadan lahaa laakiin waxay uga jeeddaa gharad mubaalaqa ah bay uga jeedaa sida loo tilmaansanayo inu saasoo kale ka dhigayo marka waxaa la yidhaahdaa iiqaal baa la yidhahdaa waxaa la mida shaahid kale hadalkii acshaa u yidhi ka naatixin sakhratan yowman liyuuhinaha falam yadirha wa awhaa qarnahu alwacilu waxaad mooddaa buu idhi sidii mid dhagax hirdinayoo kalead mooddaa bimacnaa cid wanaagsan oo sharaf leh ruuxa dhaleecaynaya canjarafaynaya dee dhaleecayntaa iyo canjarafaynta waxba kaga qaadi maayo wuxuu ka dhigan yahay dhagaxa buurta nin madaxa la dhacayoo kale oo imka imaam min alaa'imma ka imaam shaaficiyi maalan hadduu is yidhaho ruux dhaleecee ou is yidhaho sidan buu ahaa sidan buu ahaa sidan buu ahaa ou is yidhaahdo waxyeel oo dhaleeceeyo ceeb u sheeg dee waxba yeeli maayo imaamkee laakiin isagunbaa isdhibaya nin buur madaxa la dhacaya miyuu buurta ku burburinaya bal ninka is yidhahda buur burburiyo madaxa buur la dhacay ka warran dig dig ya ka naatixin sakhratan yowman liyuuhinaha waa sidii nin buur hirdinaya maalin buu buur hirdinayaayoo markaa hirdin la dhacayaa wuxuu buurtaa u hirdinayaa dhagaxa u hirdinayaa dhagaxa weyn buuraha qaarkood ba hadday doonaan dhagax keliya ah aan ciidiba u dhaxayn ama dhagax weyn buu hirdinayaa suu u daciifiyo buurta ama dhagaxaa u daciifiyo oo u burburiyo falam yadirhaa ay falam yadir isakhra dhagixii wuxuu yeelay ma jirto wa awhaa qarnahu lwacilu wuxuu daciifiyey oo wax yeelay qarnahu geeskiisii ayuu wax yeelay alwacilu goodirku anoocugaadha nooc ugaadha ka mida ah, oo geesa leh ama goodir ha ahaado ama biciid ha ahaado si kastuu u geesa waaweyn yahay hadduu is yidhahdo dhagaxa la dhac dee dhagaxii waxba yeeli maayo hadalku inta horuu ku dhammaystiran yahay ka naatixin sakhratan yowman liyuuhinahaa falam yadirhaa wuxuu sameeyey iiqaal wa awhaa qarnahu alwacilu wuxuu u keenay lilmubaalaqa wa khatmu alkalaami bima yufiidu garadan yatimu almacnaa biduunih wa minha tadyiil waxaa ka mida qaybaha itnaabka nooca tadyiil la yidhaahdo oo min adayl baa laga keenay daylku waa shayga xaggiisa dambe ayaa la yidhahdaa waa dabada marada la jiidoo kale waxaa la yidhahdaa waa daylu sawb marka hadalkiibaa qayb dambe oo la raacinaya ayaa jirto dabadhaho laga daba keenayo yacnii in kale oo dheeraada oo hadalkii lagu sii daraya ayaa jira wa huwa tacqiibu ljumlati biukhraa jumladii baa jumlo kale lagu cidhbinayaa jumladaa kaleoo tashtamilu calaa macnaaha macnaheedii koobsanaysa waxaa loogu cidhbinayaa jumladaa kale ta'kiidan lahaa adkayn la adkaynayo xagga macnaha laga adkaynayo wa huwa ima an yakuuna jaariyan majra almasal ama waa inuu yahay jumladaa kale laga daba keenaye sii adkaynaysaa mid soconaysa meesha maahmaahad oo kale oo masal oo kale ka dhigan liistiqlaali macnaahu wa istiqhnaa'ihi camaa qablah waxay majra almasal u soconaysaa liistiqlaali macnaahu macnihiisu inuu madax bannaan yaho o dhammaystiran yahay daraaddeed iyo wa istiqhnaa'ihi inuu ka maarmayo camaa qablahu waxa ka horreeya ka maarmayo hadalkiiba hadal kale laga daba keenay hadalkaa dambe laga daba keenay hadalkii hore waa sii xoojinayaa waa sii adkaynayaa tawkiid baa looga jeeda xagga macnaha ah haddaba waxaa loo qaybinayaa laba qayboodoo hadalkaa dambe inuu madax bannaan yaho hadal sidiisa u dhammaystiran oo gaarkiisa isu taagi karooo munaasabaad kale loo soo qaadan karo isagaan inta hore la raacin inuu noqon karo oo majral masal dareerayo waa jumlo gaarkeeda mufiid u ah mustaqilina u ah inta horena ka maarmaysa munaasabaad kale loo soo qaadan karo iyo inuu inta hore u baahan yahay labada qaybood bay u qaybsantaa qaybta horeu ku horreeyo waa inuu kalaam mustaqiliya yahay oo mustaqni ka ah waxa ka horeeya oo majra almasal dareeriya ka qowlihi tacaala jaa'a alxaqu wazahaqa albaatil xaqii baa yimi wazahaqa albaatil baatilkiina waa zuulay oo waa baaba waa tegey ina albaatila kaana zahuuqaa baatilku wuxuu ahaaday ahaanna jira yahayna zahuuqan mid suulis badan oo tegis badan oo baabi'is badan hadduu xaq yimaado baa daljoogi maayo marka ina albaaila kaana zahuuqan waa jumla jumladii hore lagu cidhbiyey oo laga daba keenay tawkiidna looga jeedo haddaba majra almasal bay dareeraysaa waayo waxaa lagu maahmaahi karaa iyadoo inta kaleba aan la sheegin ina albaaila kaana zahuuqa munaasabaad kala duwan baa loo soo qaadan karaa ina albaaila kaana zahuuqa hadalkii horena kuma xidhno oo uma baahna in lala soo qaato gaarkeedaa loo soo qaadan karaa waa jaariya majra almasal listiqlaali macnaahu wa camaa qabla marka waxaa la waa tadyiil waana noocii ahaa jaarin majra almasal wuxuu u noqday macnihiisu inuu mustaqil yahay oo ka madax bannaan yahay hadalka kale oo aanu u baahnayn wa imaa an yakuuna hayra jaarin majra almasal ama waa inuu yahay midaan soconayn oo maraynin meesha mahmaahdu martoo kale masal la yska soo qaato gaarkiisa u noqon maayo waxaanu ugu noqonay licadami istiqhnaa'ihi camaa qablah inaanu ka maarmayn daraaddeed hadalka ka horreeya macnaahaan wuxuu ku xidhan yahay hadalka ka horreeyo gaarkiisa looma soo qaadan karo wahal nujaazi ila alkafuur waxaa lays odhanayaa talow waxa lagu jazeeyey waa maxay marka wuxuu ku xidhan yahay daalika jazaynaahum bima kafaruu ayuu ku xidhan yahay labada mid waliba tadyiil bay noqonayaan mid walbana qarad baa loo keenay qaradka loo keenay mid walba waa tawkiid macnaha lasii adkaynayo mid walibana waa jumlo jumlada ka dambaysa mufrad ma aha mid waliba waa jumlo jumladii hore lagu cirhbiyey jumladaana looga jeedo xagga macnaha in la sii adkaynayo laakiin midna waa jaariya majra almasal midna waa hayru jaariyatin majra almasal majra almasal taan dareeraynoo soconayn ama marayn waxaynay mustaqni ka ahaynoo ka maarmayn hadalka ka horreeyay u baahan tahay ka qowlihi tacaala dalika jazaynaahum bima kafaruu jazaagaa ciqaabta abaanu ku abaalmarinnay waxaannu ugu abaalmarinay bikufrihim gaalnimadooda daraaddeed wahal nujaazii ay misla dalika aljazaa ila alkafuur miyaanu ku abaalmarinnaa kuma abaalmarinna ee abaalmarintaasoo kale mid gaalnimo badan mooye ma cid kaleanu ku abaalmarinnaa kuma abaalmarinaa laga tilmaamayo waa istifhaamun bimacna nafyi haddaad hal aragto ay ka daba dhacday ilaa istifhaamkaasi wuxuu u dhacayaa macno nafyi noocaasna markaa waxaa la yidhaha tadyiil baa la yidhahdaa tusaale kale maa kullu maa yatamana almar'u yudrikuhu tajri riyaaxu bima laa tashtahi sufunu shaacirkii mutanabbi wuxuu yidhi wax kastoo uu ruuxu jeclaysanayo ma wada haleelaayo maa kullu maa yatamana almar'u yudrikuhu nafyigaa caamkii muxuu noqonayaa ma cumuum salbiga mise waa salbulcumuum aye salbulcumuum salbulcumuum maxaa looga jeedaa markaa ya ah, majmuuca maa kullu maa yatamana almar'u yudrikuhu jamiica lagama nafinaya majmuuca laga nafinaya maxaa laga tilmaamaya wax kastuu ruuxu jecel yahay ma wada haleelaayo waxbaba ka haleeli maayo miyaa looga jeedaa maya qad yudriku bacdahu waa dhici kartaa inuu qayb ka mida ah haleelo laakiin waxaa looga jeedaa ma wada haleelayaa laga tilmaamaya qaacidadeeduna waxay ahayd haddii nafyigu kulliga baashiro wuxuu noqonayaa salbulcumuume cumuumu salbi noqon maayo sida haalibka ah famaa kullu lammaacin bidahab wax kastoo dhalaalaa dahab maaha walaa kullu baydaa'a bishaxma wax kastoo cadina baruur maaha waxaa laga tilmaamayaa wixii dhalaalaaba dahab maaha misaasaa loo jeedaa maya dahabku waa dhalaalaa laakiin wax kastoo dhalaalaa dahab ma aha ma wada ahaa loo jeedaa bacdigiiba ah wax kastoo cadina baruur ma aha ma wada ahaa loo jeedaaye baruurtu waa caddahay oo waxa cad bay ka mid tahay laakiin shay kastoo cadi de baruur ma aha bacdigiiba baa laga tilmaamay tajri riyaaxu bimaa laa tashtahi sufunu dabayluhu waa ordayaan waxay la ordayaan waxaan dooyuhu jeclayn marka tajri riyaaxu bimaa laa tashtahi sufunu maxay noqonaysaa tadyiil waayo waa tacqiibu ljumlati biukhraa tashtamilu calaa macnaaha tawkiidan laha laakiin ma waxay tahay nooca hore jaariya majra almasal mise waxay tahay hayru jaariya majra almasal waa iyama waa jaariya majra almasal waayo gaarkeeda loo soo qaadan karaa tajri riyaaxu bima laa tashtahi sufun sidii mahmaho kalea loo soo qaadan karaa markaa noocaasna cala kulli xaal waxaa la tadyiil isagoo laba nooc u qaybsamay wa minha alixtiraas waxaa ka mida nooca ixtiraaska la yidhaahdo hadalkiibaa wax laga ilaalinaya wa huwa an yu'taa fii kalaamin yuuhimu khilaafa almaqsuudi bima yadfacu waa in la keeno hadalka gudihiisa fii kalaamin hadal gudihii in lagu keeno kalaamkaasoo yuuhimu ku moodsiinaya khilaafa almaqsuudi wixii la rabay waxaan ahayn ku moodsiinaya ayaa waxa la keenaya bimaa yadfacuhu wax daafacaya wahmiga ama waxaa la ismoodsiinaya khilaafa almaqsuud waxa ku moodsiinaya wax daafacayaa la keenaya ixtiraas bale hadalkiiba wax laga ilaalinaya si aan taa loogu qaadan naxw fasaqaa diyaaraka hayra mufsidiha sawbu rabiici wadiimatun tahmii sida tarafa gabaygiisii markuu ammaanayay qataadatu bnu maslama ninkii la odhan jiray mamduuxa uu ammaanayaa wuxuu ahaa nin ee ma ahayn gabadh nusqadan hayo waxaa dabdisan diyaaraki laakiin saxdu waa diyaaraka waayo ka lala hadlayaa waa qataadatu bnu maslama waa rajul la wuxuu idhi fasaqaa diyaaraka hayra mufsidiha guryahaaga ha waraabiyo xaal aanu fasahaadinayn oo kharribayn sawburabiici roobkii gugu wadiimatun iyo daruur daa'imtoo tahmiyi shubmaysa hadduu yidhaahdo guryahaaga roobka ee gugu ha waraabiyo iyo daruur daa'imtoo shubmaysa dee roobku hadduu farabato mashaquu noqonaya intee roobku wax halaagay intee duunyo baabi'iyey intuu dad qaaday dee dhib baa markaa ku iman kartaa inuu duceeyaanu rabaaye ducadii in habaar soo galo ma rabo marka wuxuu yidhi roobkaasi guryahaaga ha waraabiyo xaalaanu fasahaadinayn bimacnaa midaan dhib lahaynoo dhibaato kuu keeninoo nafci un kuu keena ilahay ha ka yeelo ghayra mufsidiha waa ixtiraas hadalkiibu wuxuu kaga ilaalinayaa nooca kale inuu soo galo xagga qur'aanka haddaynu ka tusaalayno ixtiraaska waxaa noqonaya usluk yadaka fii jaybika takhruj baydaa'a min hayri suu geli gacantaada fii jaybika qamiiskaagu halkuu ka daloolo geli nabi muuse ilaahay saa ku yidhi takhruj baydaa'a haddaad geliso gacantu waxay soo baxaysaa xaalay caddahay dee caddaan kastoo gacantu caddaataa maxmuud ma aha oo mid wanaagsan maaha mar bay gacantu la caddaataa baras xanuun ku dhaco barasa ay la caddaataa ama xanuun kaloo buhaaq la yidhaahdo ay la caddaataa min hayri suu ixtiraas baa ku jiro caddaantay caddaanayso xumaan la caddaan mayso nuur iyo iftiin bay la caddaanaysaa ee miday baras iyo buhaaq xanuun la caddaanaysa maaha marka min ayri suu waxaa loo jeeda ixtiraas baa loo jeedaa hadalkii waxaa lagu daray ziyaadada caynkaasaa lagu daray maxaa tidhi noocii markaa la odhan jiray ictiraadka maya tan waxa weeye isagu wuxuu ku khaas yahay fii kalaamin yuuhimu khilaafa almaqsuud qaydkaasaa markaa u yaalla marka haddii waxa weeye khilaaf almaqsuud wax markaa ay ka imanayso hadday tahay waxaa la gaar noqonaya ixtiraas baa la gaar noqonaya ta kale ixtiraaskaasi aakhir buu dhici karaa yacni waxa weye dhexdana waa dhici karaa yacni mid walba waa iman karaa kuma gaar aha dhexdoo keliya laakiin wuxuu la gaar yahay an yu'taa fii kalaamin yuuhimu khilaafa almaqsuud laakiin kan kale khilaafa almaqsuud inuu eh, ku moodsiinayo shardi maaha iyadoo khilaaf almaqsuud aanu ku moodsiinaynin ayaa marka ay kale dhex gelaysa laakiin kan isagu wuxuu la gaar yahay yacni in khilaaf almaqsuud uu ku moodsiinayo haddiiba ay dhacdo ixtiraaska in wax ka mida sida tan oo kale hayra mufsidi ha la geliyo noocii ictiraadka ha la geliyo wuxuu noqonayaa in cumuum iyo khusuus u dhaxaynayo oo waxna ay wadaagi karaan waxna ay ku kala bixi karaan oo cibaarada tacriifka hore marka ay sheegeen in khilaaf almaqsuud ay kumoodsinaysa inay kumoodsinan may sheegin laakiin calaa kulli xaal waxay u eg tahay inay u kala gaar yeeleen oo nooca khilaaf almaqsuud moodsiinayana inay ku gaar yeeleen ixtiraaska nooca khilaaf almaqsuud aan ku moodsiinaynin haddii macno kale loogu darana oo loo dhex dhexgeliyana ictiraadka ay ku gaar yeeleen nooca ugu dambeeya ee noocyada itnaabka lagu khatimay waxa weeyaan wa minha altakmiil waa dhammaystirka hadalkiibaa markaa waxaa la dhammaystirayaa oo in markaa dhammaystirayso tatmiim ah ama takmiil ah lagu daraya wa huwa an yu'taa bifadlah waa in la keenaa in markaa fadlo oo ziyaado ah asalkii macnaha dheeraadka ah cumdo ma aha waa fadlo oo taziidu lmacnaa xusnan macnaha waxay u kordhinaysaa wanaag iyo qurux bay macnihii u siyaadinaysa intaa waa lagu daray darista intaa lagu daraana quruxun bay u kordhinaysa naxwu wa yucimuuna alطacaama calaa xubbihi sida hadalka ilaahay uu yidhi weeye wa yucimuuna atacaama waxay quudinayaan oo wax siinayaan cuntada ayay markaa quudinayaan alطacaama cuntada calaa xubbihi ay maca xubbihi jacaylkay cuntada jecel yihiin lala qabo iyagoo cuntadii jecel ayay waxay siinayaan kii baahnaa iyo kii agoonka ahaa iyo kii markaa la soo qafaashay asiirka ahaa mid walba waxay siinayaan cuntadii u baahan yihiin oo jecel yihiin bay naftoodii intay ka doorbidaan bay iyaga siinayaan jacaylkay deeqda jecel yihiin daraaddeed macnihii haddii la odhan lahaa ziyaadadan calaa xubbihi aan lagu dari lahayn asalkii macnaha waa la heli lahaa laakiin calaa xubbihi qurux iyo wanaag bay u kordhinaysaa hadalka waxaa laga tilmaamayaa iska daa yagaan cuntadii u baahnayn ee iyagoo u baahan oo jecel cuntadii oo hadday doonaan gaajoonaya baa naftooda intay ka doorbidaan bay cid kale siinayaan oo u hurayaan taasi waxay sheegaysaa kamaala alkaram deeqdoodu inay dhammaystiran tahay ay maca xubbihi wadaalika ablagu fi lkaram taasaana ku xeeldheeraansha badan xagga deeqda markaa ku kamaal badan oo ku dhammaystiran badan marka noocyadaas aynu soo marray dhammaan waxay gudagelayaan aqsaamu litnaab ama anwaacu litnaab ayay gudagelayaan wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka atub ilayk